dartiis wax loo sameeyey wa yusama waxaa kaloo lagu magacaabaa almafcuula lahu waana isla macnihii almafcuula kii la sameeyey lahu lijlihi loo sameeyey wey saddex magacuu matniga noogu sheegay sharaxana labuu ku daray labuu ku daray ويuسمى المفعuل lahu فيiri meeshuu ka qabtay falahu ثaلاثaة أsmاع wuxuu leeyahay saddex magac bal أكثaru min ذaلiك maya ka badanuu leeyahy إd yuqaalu lo waxaa la yidhaha almanصubu kii la nasbiyey calى اcilati cilanimo lagu nasbiyey almanصubu kii la nasbiyey calى اcilati cilanimada lagu nasbiyey waxaa kaloo la yidhaha wاlmsdru msderkii msderkii almucalilu cilada u ahayo cilaynayey lima qablahu waxa ka horeeya waa saddex magac waa shan magac marka almafcuulu min ajlih almafcuulu liajlihi almafcuulu lahu almasdaru almucalilu lima qablahu almansuubu cala alcila waa shan shan wey shantaas magacuu leeyahy wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almafcuula kii la sameeyey lahu dartiis loo sameeyey wa huwa mafcuulu lahuguna alsmu waa ism ficil maahan xarafna maahan waa alsmu ism ismkoo almansuubu la nasbiyey alladii ismka weeye yudkaru la sheegaa bayaanan liajli bayaanin caddayn daraaddeed loo sheegaa bayaanan liajli bayaanin caddayn daraaddeed loo sheegaa lisababi wuquuci lficli ficilka dhiciddiisa sababteedii la caddayna waxaa la idhaha mafcuulu min ajlihi waa isim nasbisan sababka loo sheegayna ay tahay in la caddeeyo sababtii ficilku u dhacay isaga dhanba sababta loo sheega waxay tahay in la caddeeyo sababkii ficilku u dhacay naxw qaama zaydun zaydaa istaagay ijlaalan liajli ijlaalin weynayn darteed uu istaagay licamrin uu weynaynaa hadda fiiri ijlaalan taas weeye mafcuulu min ajli waa isim waana nasbisan yahay sababta loo sheegana maxay tahay ficilka ka horeeyee qaama ah qiyaamkaa sababka u dhacay sababta zayd u istaagay maxay tahay waa ijlaalan licamr camaruu ku weynaynaya camarkaa wuxuu yahay malaha macalin iskooley oo markii arda markuu soo galo in ardaga u istaaguu rabaa oo macalin iskooley marka camarku markii uu soo galo macallinkan in loo istaagu raba soo ma jeedid waa mid mufside ah, mamnuuc wey mogta in loo istaagay qofka jeclaada xadiid haabita ku sugnaaday ah, man axaba an yatamaala lahu rijaalu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar nabigaa yidhi sala اlahu alay waslam qofka jeclaada dadku inay isku taagaan naarta boosuu ka diyaarsado ee kibir badan asaga isla weyne ah, heer uu gaaro qofku inuu jeclaado mar in loo istaago ah. saxaabada nebi moxamed sala allahu alay wasalam way jeclaayeen jacaylka nafta ku jirta iyo nabiga nabigay jeclaayeen sala lahu alay slam umana istaagi jir sababtu waxay tahay inuu necab yahay ba ogaayeen in loo istaago ah, kawar waa nebi moxamed sala allahu alay wasalam marka macalin iska ola hadday joogaa maxaad u istaagi weyda arday waaba cayrinaha la yidhi kaan istaagin kibirkiisa hmm marka hadda ijlaalan maxaan ogaanay waa isim waana isim mansuub ah sababta loo sheegay maxay tahy in la caddeeyo ficilka hore oo ah qaama qiyaamkaas sababtu u dhacay sababtu u dhacay waxay tahay weynayn camar lagu weynayna wa waa kuu soo qastay ibtiqaa'a macruufika wanaaggaaga dalbid aan dalba adaan wax kaa rabin inaad xoola isiidaan kaa rabin waqasadtuka waa kuu soo qastay ibtiqaa'a macruufika wanaaggaaga iyo waxtarkaaga dalbid aan dalbayo ibtiqaa'a waa isim mansuub ah waa mafcuulu min ajlihi maxaa ila sababta loo sheegay waxay tahay ficilka ka horeeyo qasadkaa sababtu u dhaca in la caddeeyo waa kuu soo qastay maxay tahay sababtaad iigu soo qastad ibtiqaa'a macruufika wanaaggaagaan dalbayo iyo waxsiismadaada marka laba misaalu ka dhigay mid nakiruu ka dhigay al iyo idaafo midna ma gelin ijlaalan ayuu yidhi midna waa idaafeeyey ibtiqaa'a macruufika waxaa kaloo bannaan al in la gelsho darabtu waan garaacay alwalada caruurkii waxaad leedahay atta'diiba edbin daraaddeed darabtu lwalada caruurkii waan garaacay atta'diiba edbin aan edbinaya daraaddeedan u garaacay atta'diiba atadiiba edbin aan edbinayo daraaddeedan u garaacay saddexdaasuu noqdaa al iyo idaafada inuu ka dharbeelo ijlaalan al in la gelsho litadi amase atadiiba in la idaafeeyo ibtiqaa'a macruufika waa garannay waa isim mansuuba caamilka nasbi ah caamilka nasbiyey wuxuu yahay waxa ka horeeya jumlada ka horeyda waxa ku sugan oo ficil ah amase ficilka shabaha kaasaa caamil u ah hadda qaama zayduna istaagay ijlaalan ijlaalan waxa nasbiye waa qaama wa waa kuu soo qastay ibtiqaa'a macruufika ibtiqaa'a waxa nasbiye waa qasadtu ficilkaasu jumlada ka horeyda haddii ficil ku jiro ficilkaa nasbiye haddaan ficil ku jirinna isim ficil shabahaa ku jira fiiriya meesha uu ka qabtay almansuubi waa la nasbiyey lacamilka waa in la fahmaayo yaa nasbiyey wuxuu ku yidhi bimaa caamila lagu nasbiyey fi ljumlati jumlada ku sugan oo min ficlin ficil ah kalamhilati sida miaalada allatii miaalada dakaraha almusanifu uu sheegay ow shibhihi ama ficil wax shabaha ah qasdii masder waay hadda fiiri qasdii aniga qasadkaygu laka aduu kuu sugnaaday maxabatan liajli maxaba jacayl daraaddiis hadda qasdii waa mubtade laka jaamijurkaasa khabar ah qasdii waa masder masderkaasaa nasbiyey maxabatan isim faacil haddana ana aniga zaa'iruka kii ku soo booqanayaana ibtiqaaa nafcika tarkaaga dalbid aan dalbaa ana aniga zaa'iruka ana wa mubtade zaa'iruna waa khabar zaa'iru waa maxe waa isim faacil hadda yaa nasbiyey marka ibtiqaada zairu zairu ilaa waa ism ficil shabahe waa ism faacil wuxuu ku yidhi matniga iska fiiri wa yushtaradu waxaa la shardiyaa kownuhu mafcuulu min ajlihiga ahanshadiisa masderan uu ahaado waa inuu masder ahaado masder inuu ahaadaa shardi ah weliba masderkaasu masder qalbiga waa inuu ahaado waa shardi sharxuu kugu sheegaa afcaal اlquluub waa inuu ka mid yahay sida raqba jacayl rahb cabsi tacdiim weynayn ijlaal weynayn afcaasha oo qalbiga ka dhacda waa inuu ma banaano inuu noqdo mafcuulu min ajlihiga afcaasha ka dhacda jawaarixda ma dhigi kartid tusaale ji'tuka waa kuu imid darba zaydin garaaciddu qalbiga kama dhacdae gacmaha ka dhacda ama lugaha marka darba zaydin mafcuulu min ajli laguma nasbi karo ma noqon karo maxaa shardiya inuu masder noqdo maxaa kaloo shardi kalaa qalbiyan an yakuuna qalbiyan waa inuu yahay afcaasha qalbiga ka dhacda kalmaxabati wاlqadb wاlraqbati wاlrahbati waa inuu yahay afcaasha qalbiga ka dhacda sida jacaylka nacaybka cabsida weynaynta waa laba shardi halkaas ogow wa yushtaratu waxaa la shardiyaa kownuhu ahanshadiisoo masderan uu ahaado labo shardiga kaleeta waxay leedahay waxaa kaloo la shardiyaa kownuhu qalbiyan shardiga saddexaad waxaa kaloo la shardiyaa watixaadu zamaanihi mafcuulu min ajlihiga zamanka u dhacaa iyo wa zamaani caamilihi caamilka ku camalfala zamankiisu in isku isku mid noqdaan hal caamil waa inay wada noqdaan hadda fiiri hadda fiiri qaama zaydunaa istaagay ijlaalan weynayn waxaa shardiyahaan nidhi zamanka uu dhaca masderka ijlaalan weynayntu marka ay dhacaydo iyo caamilka ku camal falay marka uu dhaca waa in isku waqti hadda zayd waa istaagay camaruna weynaynaya weynayntu marka ay dhacaydo iyo istaaggu markuu dhaca waa isku mid maxaa yeel istaagga laftirkiisaaba weynayntu ku soo xasile weynaynta dhamo maxay ku imaaneen waa istaagga marka wtiga waqtulijlaal iyo waqtulqiyaam waa isku mid ilaa istaaguuba ku weyneynaba ah, istaagaasuuba ku weyneynaba marka shardigii saddexaad muxuu noqday watixaadu zamanihi mafcuulu min ajlihiga zamankiisa u dhacaa iyo wa zamani caamilihi caamilkiisa zamankiisu waa inay midoobaan waa inay itixaadaanoo midoobaanoo isku mar noqdaan haddana shardi afraad wtixaadu faacilihima caamilka faacilka samaynaa iyo mafcuulu min ajlihiga faacilka samaynaa waa inay isku mid yihiin waa inay hal faacil yihiin hadda fiili qaama zaydun zaydaa istaagay ijlaalan weynayn caamilka sameeyey istaagga waa kuma waa zayd weynaynta caamilka sameeyena faacilka sameeyey waa zayd waa isku faacil caamilku waa qiyaamka قyaamka qofka sameey waa zayd ijlaalka qofka sameeyena waa zayd waa isku caamil ah, masderka iyo caamilku waa isku faacilan raba masderka iyo caamilku waa isku faacil isku faacilaa sameeyey ijlaalka waxaa sameeye waa zayd qiyaamka waxaa sameeye waa zayd waa inay isku faacil noqdaan oo u itixaada faacilku kamaa taqadama sidii ku soo hormaray filmiaaleyni labada miaal miaalka kalena waa la mid waqasadtuka waan kuu soo qastay ibtiqaa'a macruufika wanaagaaga dalbid aan dalbaa fiiri faacilu lqasdi iyo faacilu ibtiqaa waa isku mid waa mutakalimka waxa soo qastay waa aniga mutakalimka waxaa wax dalbayaana waa aniga mutakalimka waa isku aacil waa isku faacil wa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale ilaah uu ku qowlay subxaana waa ka qowli ilaahay qowlkiisoo kale tacaala ilaa wuu sarreeyaahe ilaah uu ku qowlay walaa taqtuluu ha dilinina awlaadakum caruurtiinna khashyata imlaaqin liajli khashyati imlaaqin faqri cabsi aad ka cabsaydaan darteed hadda fiiriya khashyata waa ism mansuub ah cilada loo sheegay waa maxee waa ficilkaas oo qatliga ah sababta u dhacaya in la caddeeyo sababtay carruurta u dilayeen maxay ahayd khashyata imlaaq faacilka qatliga samayna iyo faacilka khashyada cabsida samayna waa isku mid gaaladii inta cabsadayna caruurtoodii gawracayaan khaasatan dumarkii gawracaya waa isku faacil faacil اqatli huwa faacil اkhashya zamankuna waa isku mid zamanka ay cabsadeen iyo zamankay caruurta dilayan waa isku mid cabsidiiya qalbiga gashay cabsidii qalbiga ku jirtay caruurta dilaya marka waa itixaade waa isku mid waa isku mid iyo wa qowli ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa wuu sarreeyaahe ilaa wuxuu hi yunfiquuna way bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda ibtiqaa'a mardaati illaah ilaahay raalli ahaanshadiisa dalbid ay dalbayaan daraaddeed marka ibtiqaa'a waa ism mansuub ah waa mafcuulu min ajli sababta loo sheegay waa maxee sabab linfaaq in la caddeeyo bayaanan lisabab اlinfaaq a loo sheegay caamilkiisi aaway nasbiyey waa yunfiquuna waana masder ibtiqaaga waana masder qalbiga meesha wax laga dalbo wax laga jeclaadaa waa qalbiga waana isku faacil faacil infaaq iyo faacil ibtiqaa waa isku mid kuwa xoolaha bixinaya laftirkoodaa rilada ilaahay dalba zamn اinfaaq wa zamn اibtiqaa waa isku zaman maxaa yeele xoolaha daqiiqada ay dhiibayaan waaba daqiiqadaas markay dalbayaan rilada ilaahay marka waa la idaafeeyey aad u badan yahi midkaas la idaafeeyey khashyata imlaaq ibtiqaa'a mardaat illaah walaa yajuusu ma banaana tahabtu waan diyaar garoobay asafara safar daraadiis asafaradaas mafcuulu min ajlihi laguma nasbi karo sababtu maxay tahay waxaan itixaadin zamankii waa licadami itixaadi zamaan zamanka midoobidiisa weynta la waayey sababtoo ah zamanka ta'ahubka waktiga oo qofku diyaar garooba iyo waktiga safarku waa kala duwany fa ina zamana ta'ahub saabiqun calaa zamani safar qofku marka uu diyaar garooba iyo waktiga uu musaafirka yahay ma isku maya marka uu diyaar garoobayo musaafir maba hanba gurigiisuu jooga marka fa ina zamana tahudi saabiqu calىa zamni safar faacilku laakin waa isku mid oo qofka taahubaya kan safara waa isku mid marka ma banaana mar haddii aysan isku zaman noqon ma banaana mafcuulu min ajlihinimo inaad ku nasbido walaa yajuusu ma banaana taahabtu waa diyaar garoobay asafara liajli safari hadda asafara isim waata waa nasbisantaha sababta loo sheegayna waa maxay bayaanan lisababi wuquuci اficl ficilka taahubka sababta u dhaca in la cadeeyo intaas waa la hela haddana mafcuul min ajlihinimo laguma nasbi karo sababtu waa maxay licadami itixaadi zamaan zamanka midoobidiisiyaa la waayey shardigaasaa la waayey sidoo kale waxaan banaanayn walaa ji'tuka waa kuu imid ma banaana maxabataka adiga jeclaanshadaada iyeeyo aniga adig jeceshay daraaddeed ma banaana inaad mafcuulu min ajlihinimo ku nasbido ji'tuka waa kuu imid maxabataka liajli maxabatika adiga jeclaanshadaada daraaddeed iyaay aniga adi jecesha maxabataka mafcuulu min ajlihinima laguma nasbi karo waa isim nasbisan oo loo sheegay bayaanan lisababi wuquuci اlmaji sababka imaatinka u dhacay in la caddeeyo laakiin mafcuulu min ajlihinima laguma nasbi karo sababtu maxay tahay faacilkeena isku mid ahayn sababtoo ah faacil اlmaji waa mutakalimka jituka anaa ku imid waa aniga mutakalimka faacilmaxabana waa mukhaadabka marka waa iskhilaafay faacilka iskhilaafay wuxuu ku yidhi maxay u banaana weydo nasbadu licadami itixaadi اfaacil faacilka midoobidiisa weynta la waayey faacilken isku mid ahayn qofka yimid waa mutakalimka kan wax jecelna waa mukhaadabka isku midba mahanba marka ma banaana mafcuulu min ajlihinima in lagu nasbiyo maxaa la samayna marka ila kalaamkan waa kalaam carabi oo saxiixa maxaa la samaynaa waxaa laga daynaa nasbado laam oo faa'iideynayda macnihii mafcuulu min ajligu faa'iideynayo oo cilanimada ahayd ama xaraf kale oo xurufuljarka oo faa'iideeya tacliilka ka mid aha lagu jera waa la jera nasbadan banaanayn waxaa lagu jera isimkaas xaraf oo xuruufta cilada faa'iideyda ka mid oo ah, toddobada toddobada xaraf oo cilada faa'iideyda mid ka mid aha lagu jera iiri wuxuu ku yidhi bal iska badaa yejibu waxa waajiba ah. jaruhu isimkaas la jaridiisa bilaami lagu jero laam kaliya maaha bilaami tacliiliya laamta tacliilka faa'iideyda in lagu jero iyo wa naxwiha wixii la mid ah oo tacliil faa'iideeye taquulu waxaa leedahay ta'ahabtu waan diyaar garoobay lisafari safar dartiisaan u diyaar garoobay lisafari liajli safar waxaad leedahay wejituka waan kuu imid limaxabatika liajli maxabatika adiga jeclaanshahaaga daraaddeed iyaaya aniga aada ijeceshahay adugu saasaa leedahay halkaas ayuu ka qabtay shaarixu toddobada xaraf ee xuruufuljerka ka mid ah ee tacliilka faa'iideyda uu kuugu sheegay toddobadii toddobadiiu kuugu sheegay toddobadii soo ma jeedin aayadda qur-aan fa bidulmin ma ujeedaa haye sadar ka hor wayajuusu waxaa bannaan an yujara in lagu jero bikulli maa xaraf dhammaantiis yufiidu faa'iidayna atacliila fa bidulmin aayadda ma ujeedaa hal sadar ka hor wayajuusu waxaa bannaan laamta kaliya maaha wayajuusu waxaa bannaan an yujara in lagu jero bikulli maa xaraf dhammaantiis yufiidu faa'iidayna atacliila wahiya xuruufta tacliil faa'iidaydana albaa u weeye naxwu fa bidulmin fa gardara sababteed dulmigoo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday hadduu yahuudoobeen aan xaramna uga xaaraamtinimaynuu ilaahay yidhi calayhim korkooda dayibaatin waxyaalo wan wanaagsan daybaadaasoo uxilad lahum loo xalaaleeyey wa bisadihim wa bisababi sadihim jeedintooda ay dadka diinta ka jeedinayaan aan uga xaaraamtinimaynuu ilaahay yidhi iiri ulmin biulmin bacdaa ka mid ah waxyaalo badan oo daybaad ahaa yahuudda ilaahay ka xaaraamtinimeeyey maxaa looga xaaraamtinimeeyey dulmi ayagu ay sameeyeen ah, faacilka dulmigu waa ayaga caamilka faacilkiisuna waa allah cidda u xaramtay faacilka iskhilaafay in la jaraa waajiba xaraf xarfu tacliila ku jira marka baa lagu jira fa bidulmin dulmin gardarra sababteed dulmigaasoo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday hadduu yahuudoobeen aan xaramna uga xaramtinimaynuu ilaahay yidhi calayhim korkooda yahuudda dayibaati waxyaala wan wanaagsan dayibaadaasoo uxillat lahum loo xalaalayay markii hore iyo wa bisadihim wa bisababi sadihim jeedintooda daraaddeed ay ummadda diinta ka jeedinayan ka isbaaraysanayaan wa fii xarafka saddexaad waa fii ow laba xaraf maanaan hayno allaamu walba labaan haysan ku dar hadde fiida ilaa wuxuu yidhi subxaana lamasakum waxaa inin taaba lahaa fii ma fa bisababi ma fiidaasaa tusayda tacliilka fii ma fa bisababi ma kii sababtiis afadtum aad dhex gasheen fiihi maaga dhexdiisa fii ma fa bisababi ma ey bisababihi wa can xarafka afraad ee tacliilka faa'iideeya can weeye naxwo ilaa can mawcidatin ballanqaad dartiis ayuu u ahaaday ilaa can mawcidatin ballanqaad daraaddiis mawcidadaasoo wacadahaa nebi ibraahim uu u ballanqaaday iyaahu aabbiis can mawcidatin liajli mawcidatin wey cantaasaa faa'iideynayda suuratu tawba xarafka shanaad walkaafu naxwu wadkuruuhu ilaahay xusa kamaa hadaakum liajli hidaayatihi iyaakum wdkuruuhu ilaahay xusa kamaa hadaakum لأجل hidaayatihi ilaahay hanuunintiisa daraaddeed iyaakum idinka u idin hanuuniyey war ilaahay uxusa waa kii idin hanuuniyey xarafka lixaad waa calaa naxwo walitukabiru llaaha allah inaad weynaada inaad weynd weynaydaan darteed walitukabiru اllah alla inaad weynaydaan darteed calىa maa hadaakum liأjli hidaayatihi iyaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey daraaddeed idinka walitukabiru اllaha ilaahay inaad weynaydaan maxaan u weynaynaynaa calىa maa hadaakum liأjli hidaayatihi iyaakum ilahay hanuuninta uu idin hanuuniyey iyo w key xarafka toddobaad waa key oo tacliilka faa'ideeye naxwo zurtukum waa idin soo booqday kay tukrimuunii liأjli an tukrimuunii inaad ikraamaydaan daraaddeed kay tukrimuunii liأjli an tukrimuunii waay tanbiih ma ujeedaan tanbiihan waa muhiim mafcuulu min ajlihiga weligiis nasbihiisu ma waajibo hal mar xataa ma waajibo xataa shuruuddii afartayd haddii la helo inuu masder yahay inuu masderkaasu qalbi yahay in faacilku itixaado zamankuna itixaado waa afar shardi shuruudda haddii la helo nasbuhu waa jaa-ise m waajib ma marnaba nasbihiisu waajib ma noqdo mafcuulu min ajli marka meequuna uqaybsama mafcuulu min ajliga waxa weeyaan maqruunu bial mudaafun mujaradun min al walidaafa waa saddex soo maha maqruunu bial mid al lala xiriiriyey kitaabka inu kugu taalla ha ka hordegnina kitaabkaan ma ka akrin rabaado maqruunu bial mid al lala xiriiriyey darabtuhu weladkii waa garaacay atdiib atdiib taabkaa dhiga waxaaso dhan sow kow ma kan lalabaadna mudaaf de mudaaf maanto dhan baan soo wadnayba ibtiqaaa mardaatiila ibtiqaaa iyo khashyata imlaaqin iyo mujarad min alwal idaafa ijlaalan oo kale saddexdaasuu noqdaa soo maahan saddexdu sidaanay kale yihiin haddii al ku jirto in la jaraaba badanba nasbihiisu waaba yar tahayba meeshaad ka dhihi lahayd darabtu lwalada ata'diiba waxaa ka fiican darabtu lwalada lita'diibi markii al ku jirta yaa fiican aljaru jarkiisaa badan waa yarya in la nasbiya marka al iyo idaafou ka dherdeelana nasbahaa badan jarku waa yarya marka la idaafeeyana waa u sinsiman yihi waana lagu jeri karaa waana la nasbi karaa sinsiman yihi fiiriya halkaanu ka qabtay tambiih ma mafcuulu min ajlihigii istowfaa oofsaday ashuruuda shuruudii ahalaaata saddexda aheed qalbigiiu ka tegi saddexdii matnigu dhigay wey laa yatacayanu caynoobi maahu waajibi maa nasbu in la kor dhigo bal iska badaaya yejuusu waxa banaan jaruhu in lagu jero bilaami tacliili iyo wama naaba wixii ka naaib noqday laamu tacliil keliya maahane waa lixdii xaraf oo kale ah, laamu tacliil iyo wixii naaib ka noqday fii ifaadati tacliili tacliilka la faa'iidayntiisana uga naaib noqday oo min alxuruufi saabiqati xuruuftii soo hormartay ah fayujaru mafcuulu min ajlihiga waa la jaraa bikasratin badnaan in badanaa la jaraa nasbihiisu waaba yaryahay waa goorma in kaana hadduu yahay maqruunan kulala xidhiidhi bial marka al lala xariiriyo in la jaraa badan in la nasbiyaana waa yarta miaal miaal ka darabtuhu weladkii waa garaacay lita'diibi edbin darteedan u garaacay saasaa badan ee inaad tidhahdo darabtuhu waa garaacay ata'diiba waa banaantay mase badna waa o wa biqilatin waxaad soo qadarataa wayujaru wayujaru soo qadaro wayujaru waa la jaraa biqilatin yaraana lagu jaraa waa yartahay in la jaro nasbihiisaa badan nasbihiisaa badan in la jaraa waa yarta waa goorma in kaana hadduu yahay mujaradan mid laga dhartiray in kaana mafcuulu min ajligu hadduu yahay mujaradan mid laga dhartiray minhaa ashi iyo wa min alidaafati labadooda markii laga dhartiro waa ijlaala nasbihiisaa badan waa yarta in la jaro ka qowli shaacirka qowlkiisa qolow ammaana wuxuu yidhi man amakum qofka idin soo qasda liraqbatin liajli raqbatin dalab daraadiis fiikum idinka dhexdiina u wax ka dalba macnaha raqbadu waa jacayl ah, weligaa raqiba markay fii ka dambaydo waa jacayl hadday can ka dambaydana waa nacayb ah, raqiba ah, ficil ha ahaado masder ha ahaado ra iyo hayn iyo ba marba hadday fii ka dambaydo waa maxe maxab hadday ka dambayda canna nacayb iyo buqdi wey wuxuu yidhi man amnakum qofka idiin soo qasta qabiilu ammaana fiikum raqbatan jacayl fiikum dhexdiina uu jecelya wax idinka rabo jubira waa la kabaho i qofkaas waa la hubaa qof idinka idin soo aaday inuu kabkiisa hela wixii hadduu xoog idinka rabay iyo hadduu xoola idinka rabay iyo hadduu cod idinka rabay waa idinka hela huley o waman takunuu qofkaad noqotaan naasiriihi qofka kuwa u gargaaraya yantasir waa gargaarsana qofkii haddii ciidan idinka soo dalbadood u gargaartaanood garab istaagtaana nabad wey ah, lagama adkaado ah, qofkii wax idinka soo doonana waa idinka helaa marka deeqsinimo iyo wuxuu ku ammaanaya geesinimo soo uma jeedid maxalushaadku waa halkee liraqbatin waa mafcuulu min ajlihi oo mujarad min alwal idaafa haddana waa la jero laama lagu jero fiiri waa yartahay taasoo kale lirabatin alay al iyo idaafo labada midna kuma jirto laamaana lagu jiray waa banaantahay waa korta shicirkaasaa kutusaa laakiin waa yarta maxaa badan haddaan aluna ku jirin lana idaafayn in la nasbiyaa badan laakiin inay banaanta in la jaraa waa tana man amakum qofka iniin soo qasta liraqbatin jacayl fiikum dhexdiina uu jecelyo wax ka dalba oo xoolo iyo idinka rabo jubira waa la kaba waman takuunu qofkaad noqotaan naasirihi kuwa u gargaaraayana yntasir waa gargaarsana soo qadaro wayujaru waa la jaraa bistiwaain sinaan oo inaad jarto iyo inaad nasbido waa sinsiman yihin carabiga kuma kala badna mafcuulu min ajlihiga ma hadduu idaafaysan yahay inaad xaraf jaar ku jirto xarfu tacliil ah iyo inaad nasbidaa waa sinsiman yihin wayujaru waxaa lagu jaraa bistiwaain sinaasho goorma in kaana mudaafan hadduu yahay naxwo waina minhaa dhagxaantii waxaa ka miduu ilah yidhi dhagxaanta dhagxaanta waxaa ka mid a ah lamaa dhagax maadu waa dhagax lamaa dhagaxaa ka mida ah. dhagaxaasoo yaxbidu soo hoobana meel koroo buuru ka soo dhaca min khashyatillah adu waxaad moodaa inuu iska soo dildilooma cabsi alluuna la wilfwilfiley dhago dhagxaanta barata buurahay ka soo dhaca adi waxaad moodaa dhagax iska soo dhacay cabsi ilaahay uu la galgalana wa ina minhaa dhagxaanta waxaa ka mid a ah lamaa dhagax dhagaxaasoo yahbidu soo hoobana min khashya اlah hadda waa mafcuul min ajli waana la jeri min khashya lah mintaasaa la gelshay ilaahay cabsidiisa daraaddeed ah, khashya lahi maxay cilayna waa ism waxay cilayne libayaani wuquuci اficl ficilkan oo yahbidu ah sababta u dhacay sababku dhagax usoo dhaca waa maxay min khashya lah usoo dhaca waana naصbi karta waa kana yunfiquuna waa bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda ibtiqاa mardaat اlah ilahay raallihashadiisa dalbid ay dalbayaan ibtiqaaa mardaati ibtiqaa mafcul min ajlinimaa lagu nasbiyey min khashyat illaahina minaa lagu jeray marka xaaladda la idaafeeyo waa sinsiman yihin xaraf jaarna waa lagu jeri karaa waana la nasbi karaa baabulmafcuuli macahu haadaa midkaanu baabulmafcuuli macahu mafcuul macahugii baabkiisii weye mafcuul macahu baabkiisii weye wa huwa mafcuulu macahuga alsmu waa ism ficil maahan xarafna maahan ismko almansuubu oo la nasbiyey yaa la nasbiyey yaa caamil u ah kalaamka ka horeeya ficilka ku jira ama xarafka ama waxaan rabaa isimka ficilka shabo ku jira hoos ka fiiri almansuubi muxuu ku yidhi caamilkii waa inaad garataa kelmadaa tirada waa la nasbina caamilkeedaad sheegi midaa tiraa waa la rafcinaana caamilkeedaad sheegi taa tira waa la jaraana caamilkeedaad sheegi tii aad tiraa waa la jasmaana caamilkeedaad sheegi soo ma jeedin almansuubi maxaa lagu nasbiyey fiir sharxa bimaa qablahu waxa ka horeeyo min ficlin ah o shibhihi ama wax ficil shabaha oo xuruuftii ficilkaaba ku jirta iyo macnihii labadaas mid kamid aha nasbinayo ku camal falay fiiri waaba kuu miaaliye sharxa fiir hmm. naxwo sirtu waa socday waniila fiiri waniila hadda anila mafcuul maxa wey yaa nasbiyey ficilka oo ah sirtu saara ficilkaas ah nasbiyey isimkiina waa kana ana aniga saairun mid soconayaan ah waniila maca niili ana aniga saairun waniila anniila yaa nasbina saairun isimkan faacil maxaa yaele xuruuftii ficilkaaba ku jirta iyo macnihi wahuwa mafcuulu min ajlihibu e, wahuwa mafcuul macahu dheh wahuwa mafcuulu macahubu alsmo waa ism ee ficil maahan ficil maahan xarafna maahan isimko almansuubu oo la nasbiyey alladii isimkaasoo yudkaru la sheego bacda waawin wow gadaalkeed wow aynay ka horayda isaga saasaa shardiga wowdaasoo bimacnaa maca maca macnaheedii wadata macnaheedu waa inuu macaye oo ay ku caddayn maxaa loo sheegaa isimkaas kii hore xansogan mafcuul min ajliga maxaa loo sheegi jiray sababta ficilku u dhacay soo maahan kana waxaa loo sheegaa ficilka markii la samaynayay yaa meesha joogay yaa ficilka lagu ag sameeyey ficilka yaa lagu ag sameeyey a loo sheega mafcuul mac wuxuu ku yidhi libayaani man qof in la caddeeyaa loo sheegaa fucila la sameeyey macawla jirkiisa alficil ciddii ficilka lagu ag sameeyey in la caddeeyaa la rabaa maahan ficilka sababtii loo sameeyey kii hore waaa waxa uu caddeeyaa sababta ficilka loo sameeyey kanuna ciddii ficilka lagu ag sameeyu caddayna masbuuqan xaal uu yahay isimkaasu mid lagala hormaray bijumlatin jumlo wa in jumla ka horayda isimka isaga hadalka laguma bilowdo jumladaasoo fiihaa jumlada dhexdeeda ficlun ficil uu ku sugan yahay aw ismun ama ism ismkoo fiihi dhexdiisa macna alficli ficil macnihiis uu ku jiro iyo wa xuruufu xuruuftiisii waxaa shardi ah mafcuulu macahuga in ficil ka jumla ka horayda horta jumladaas laba mid waa in laga helaa laba mid ka mida waa in laga helaa ficilkii in laga helo iyo in laga helo ism xuruuftii ficilka iyo macnihii ficilka wata ah, mafcuulu min ajliga maxaa shardiga in lagala hormaro jumlo jumladaasna maxaa la rabaa laba shay mid in laga helo ficilkiiba in laga helo iyo ficil lagama helin laakiin ism xuruuftii ficilka iyo macnihii ficilka wataa laga helo labada mid wey hadda haddaan ku idhahdo sirtu wanila mafcuulu macahugu waa anniila anniila maxaa ka horeeya jumle ficla sirtu haddaan idhahdo ka waran sirtu waan waxaad tidhahdaa ana aniga saairun dhe ana aniga saairun mid soconayaan wanila hadda yaa ka horeeya jumlu laakiin jumlada maxaa ku dhex jira ism wata xuruuftii ficilka oo saare aha iyo macnihiisiiba waa saairun ah, ficilka xuruftiisiina wata macnina wata isimkaas waxaa tiraa masbuuqan xaala uu yahay mid lagala hormaray bijumlatin jumlo jumladoo fiiha dhexdeeda ficlun uu ku sugan yahay aw ismun ama isima ku sugan ismkoo fiihi dhexdiisa macna alficli ficilka macnihiisa uu ku jiro iyo wa xuruufuhu xuruftiisa naxwu jaaa alamiiru amiirkiyaa yimid wljeysha maca aljeyshi iyadoo ciidankii la jiro hadda aljaisha waa ism mansuuba sababta loo sheegay waa maxay ficilka horeeya oo ah majiiu amiir markuu imaanayey ciddii meeshaas ku sugneed amiirka markuu ficilkan samaynayey oo imaatinkaa yaa meesha joogey ciidankiyaa joogay keligiis maahan ciidankiyaa joogay ciddii ficilkan lagu ag sameeyaa la cadayna oo imaatinka amiirka jaa alamiiru amiirkiyaa yimid waljaish maca aljaish ja ficil maadi alamiiru faacil wowda waaw maciya aljaysha mafcuul macahu dhe mansuub bija jaada nasbinay calaamatu nabi atatu daahiratu wastawalmaau biyihiyaa kor noqday webiga baraagta dhammaan meelaha biyuhu fadhiistaan carabtu waxay sameeyaan qori ayay ka dhex taagayaan hadduu raba biru noqon kara qori shardi maaha qoriga marka calaamaduu leeyi calaamaduu leeyi biyuhu ka dhex taagan yahay calaamaduu leeyahy hadduu calaamadaas biyuhu soo gaaraan waxaa la leeyahay biyaha ku jira meesha qadarkaasi leegi waa intaasoo barmiil maalan ama intaasoo fuust hadduu calaamad kale soo gaaro waa la fahma biyuhu intay la egyihiin hadduu calaamad meesha ugu sarayda had hadduuba gaaro oo qorigiiba ay biyuhu la sinmaan waa buuxa marka marka fiiri kor cidda marna u kacaya marna hoos dega ma qoriga mise waa biyaha waa biyaha fiiri marka wstawalmaau biyihii waa kor noqdeen wlkhashabata maca alkhashabati qorigii la jirkiisa qorigii la sinaadeen biyihii inta sara u kaceen biyo badana roob badana xala da-ay koray u kaceen biyihii markaasay qoriga afkiisiiy la sinaadeen biyihii kor noqdeen istawaa macnaheedu marka waa maxay calaa wartafaca soo ma calaa wartafaca maanaa kor kaga sheega mase kitaabkaa dhigaya kolow luqadana ama la kiyaana iyadana oo been laga sheega bal iriy iriy meeshaas meeshaa iska iriy mm-hmm. wuxuu ka qabanayaa wstwlma laakiin hadalku waa dheeriyahaye wstwlma wlkhashadata wacadadlmusanifu miyaad aragtaa wacadadalmusanifu musanifku waa badiyey almihaala mihaalkii waa badiyey maxaa meeqa mihaalu mihaal iriya jaaء اamiiru amiirkaa yimid wاljeysha wstawalmaaw bihiya kor u kaceen wاlkhashabata maca alkhashabati wa ana aniga saa'irun mid soconayaan ahay waniila maca niili webiga la jirkiisa fiiriya marka muxuu badiyey marka wacadada wuu badiyey almusanifu almithaala muxuu badiyey liyufiida inuu musanifku faa'iideeyo ana maa isimka bacdal waaw gadaalkeeda ku sugan qad yakuunu inuu ahaadaa way dhici kartaa saalixan mid u suubada limushaarakati ma shay inuu la wadaagsado qablahu asaga ka horeeya fi lxukmi xukunka oo fa yasixu uu ansaxo cadfuhu in mafcuulu macahuga lagu cadfo calayhi waxa ka horeeya fiiri marka mararka gobol mafcuulu macahuga wuxuu u suubadaa shayga ka horeeya inuu xukunka la wadaagsado oo lagu cadfo waxa ka horeya wowdana waa un laga dhigo misaalka ugu horeeya fiiriya oo aan idhi jaa alamiiru yaa yimid waljaysha jeyshku sow uma suubado inuu la wadaago amiirka imaatinka sow isku mar ma imaan karaan marka waxaa noo noo bannaan haddeer inaan idhaahno aljayshu jeyshku wuxuu la wadaagay majiica amiirka marka wowda waawul cadafaan ka dhigan waxaan leenahay jaa alamiiru amiirkiyaa yimid waljayshu ciidankiina waa yimid waa noo bannaanta maxaa noo diida bal ayadaaba fiicanba taasaaba sii fiican ja amiiru amiirkiyaa yimid wljaishu maxaa yl jaishku waa la wadaagi karaan amiirka imaatinka soo maaha haye marka sidaas waa suubanaa kartaa wadalika kaasu kalmihaal awali oo kale weyu faina nisbat اlmajii'i imaatinka in loo nisbeeyo filmajii'i imaatinka filmacnaa xagga macnaha ilaljeishi in ciidanka loo nisbeeyo oo la yidhaha ciidankuna waa yimaadeen mumkinatun waa suurtagal imkaanahaa ka imkaanihaa siday suurtagal u tahay ila lmukhaabi mukhaadabka bian taqula wa inaad tirahda jaa alamiiru waa yimid wa jaa aljeishu taas o taas waa suurtagal oo mararka gobol misaalka mafcuulu macahuga waxaa banaan inta wado caadifo laga dhigo asna macduuf laga dhigo mararka gobol marna ma banaana fiiri waqad laa yakuunu inuusan ahaynaa dhici kartaa maa bacda alwaawi wowda waxa ka dambeeya saalixan mid u suubada limushaarakati ma shay inuu la wadaagsado qablahu hortiisa ku sugan fii xukmihi fayamtanicu waxaa reebtoonaana cadfuhu mafcuulu macahuga in lagu cadfo calayhi waxa ka horeeya nasbadaa waajibe markaasna waa markaysan suurtagal ahayn shayga ka horeeya inuu la wadaagsado waxaa u diidaya maanicun sinaaciyun ow macnawiy maxaa u diidaya maanicun sinaaciyun maanic naxwada ku saabsan ama lafdiga amase maanicun macnawiyun ama xagga macnaha labadaasaa mid u diida maanic sinaaci ah ama maanic oo macnawiya labadaa mid diida tusaale waa kana wadaalika midka aan cadafku banaanayn waa labada miaalo dambe labada miaalo dambe iri labada miaalo dambe wastawa almaau biyihiyaa kor u kacay walkhashabata ma lagu cadfi karaa ma dhihi kara qorigiina kor u aad qorisu kor u aada hadda fiiri misaalka kalena wa ana aniga saa'irun mid soconayaana waniila ma dhihi karta waniilu webiga niilna waa soconay adiga fiiri webiga jir jirkiisaaad ku socotaa webiga iyo adiga ma israacaydan saa isku raacaydan dhanku ka yimid adma u dabamarayn haddaa rabtee isagoo xagga in u socdaa la arka adna xagga aad u socoto keliya meesha qarkiisa geeskiisaaad ku socotaa markaasaad leedahay sir ana wa ana saa'irun wa niila maca niil webiga qarkiisaan soconay waxba dhacda isagoo xagga u socdaaba dhabarkaaga meeshaad ka timi u socdaaba ha keliya waxaad ka rabtaa meesha socodkaygu uu ahaa webigu meesha waa ku yaallay intaasaad ka rabtaa ee webiga aduu islamaad ma socon webiga ma dadka raac qaabku rabu iskaga socdaa sharaxa fiiriya meeshaas marka wuxuu ku yidhi waqad laa yakuunu inuusan ahaynaa la arkaa maa bacda alwaaw wowda waxaa ka dambeeya saalixan mid u suu badan limushaarakati ma shay inuu la wadaagsado qabla ka horey fii xukmihi fayamtanicu waa reebtoonaana markaasoo kale cadfu calayhi wadalika kalmithaali taani sida mithaalka labaad fain alkhashabata qoriga hayru mushaarikatin waa midaan la wadaagayn lilmaai biyaha fi listiwaa'i kor noqoshada talow istiwuhu xuya macnihiisu id ciladu waxay tahay alistiwaau istiwaha hunaa halkan bimacna alirtifaac waa kor noqosho macnihiisu kor noqosho wey iyo wlictilaau kor noqosho ibnu jariir dabri markuu fasirayo suuraة اbaqara uma stawaa ilى الsama muxuu ku fasiray wwlى اmacaani fii qowlihi tacaalى uma stawaa ilى الsamaaءi calىa wartafaca ka fiiri macnaha ugu xaqnimo badan nabadgeliyada ah diinkii alle ah saxaabadii laga soo raray waa calaa allah kor noqday wartafaca allah kor noqday bukhaariga matnigii saxaa ku yaalla matniga bukhaariga istowlaa lama rabe oo beenbeene eh. ha istowlaa ilaah carshigii u adkaada oo yaa ku haysta we ha istowlaa waxaa la dhaa moogtaha laba xoog ka dhex dagaal marka inta dhex maro oo isku lafa jabaan ay mid u adkaada meesha markaasay jahmiyadu ku fasireen uma stawa ilaahay waa ka qaalib noqday calaa carshi ha bayd mid shaaciray soo qateen bishru al craaq istawaa bishrun calى alciraaqi min kayri sayfin walaa damin muhraaqin waxaas abaadil wey yaa ku yidhi ya bukhaariga matriga waxaa ku sugan mujaahid ardayga cabdullahi ibn cabaas inuu yidhi macnuhu waa calaa ninka la ihahda abulcaligo ardayga cabdullahi ibn cabaas iyo cabdullahi ibn mascuudna muxuu yidhi irtafac labadooda nina calaa u yidhi nina irtafac wy labadooda waa matniga saxi bukhaariga midna wuxuu ku fasiray calaa midna muxuu ku fasiray irtafaca ibnu jariir marka labadii soo qaatay markaasuu yihi wa wla macaani fii qowlihi tacaala uma istawaa ila asamaa waa maxay calaa wartafaca istawla yaa ku fasiro self ya marka istawaa macnaheedu waa maxay irtafaca calaa wartafaca waaya marka fiiri mafcuulu macahuga marna waxa ka horeeya waa lagu cadfi karaa marna cadafku ma banaan nasbaha waajiba waa saas marka marka aan cadafku banaanayn maxaa diidaya maanicun sinaaciyun ow macnawiyun hadduu soo socdaa warkuye bilow baa la joogaah dhegayso he waqad yejibu inuu waajibo ayaa la arkaa annasbu nasbihii cala almafcuuliyati mafcuulnimada lagu nasbiyo in mafcuulu macahunimo lagu nasbiyaa maray waajib noqe oon cadafku banaanayn limaanicin min alcadfi maanic diidaya cadafka oo ah sinaaci ama macnawi tusaalihiina naxwu miثaalayni اakirayni labadii miثaaloo dambe waa wastawa almaau wاlkhashabata macnahaan ogolayn maxaa yaele qorigiya kor noqduu noqona qoriguna kor ma aado meeshuu ku mudan yahi waa qori qalalan ama waaba birba barkada salkeedu ku mudan yahay biyaha loogu talagalay in lagu cabiro kor ma aado isaga hoosna ma aado mana dhaqdhaqaaqo macnaha baadil noqona ana aniga saa'iru min socnaan waa niila webigu dadka ma raaco macna baadilaha soo baxa haddaad tiraahdo iyo misaal kale iyo waa naxwi laa tanha dadka ha ka reebin canilqabiixi shayga xun wa ityaanahu wa maca ityaanihi adoo adigii la imaana adigiyo la imaana dadka ka reebi maxaa yeele qowlkaaga iyo ficilkaaga iskhilaafa soo maaha waxaa laga soo qaatay waa shicirka hoose abilaswad addu'ali laa tanha can khuluqin wata'tiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimu halkaasuu ka keenay gabaygaasuu ka soo qaatay laa tanha dadka ha ka reebin can khuluqin dhaqan xun wata'tiya wa maca an ta'tiya adoo adigii la imaanaa milahu midkii aad dadka ka reebayday caarun khabarkii waa mubtada soo qadaro daalika arinkaasu caarun ceeb wey ceebtaasoo calayka korkaaga ahaatay idaa facalta haddaad samaydo ceebtaasoo cadiimun weyn nabilaahi nabiyullaahi shucayb muxuu yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila lislaax ma stadactu marka waxaad tidhaahdaa laa tanha ha reebin can ilqabiixi wa ityaanahu wa maca ityaanihi ayadoo jirto adigu inaad la imaanaydo ma banaano cadaf maxaa yeele munkaray noqeen waay laga hadlaya waxay ahayd adigiyo la imaana munkarkii dadka ka reebine waxaad samaydaa aduguna ka har dadkana ka reeb saasaa awal la reebi macnaha saxdao saasu ahaa haddii cadaf laga dhigo waxay noqeen munkar in lays amray noqeen macnuhu wuxuu noqonaa laa tanha ha reebin can ilqabiixi shayga xun wtyaanihi an ityaanihi ciddii la imaanaydana haka reebi weligaa xumaan ha reebin ka leex dadka xumaantaa sameeyeen saasay noqe waa macno baadila ah. macno baadilu noqona laa tanha ha reebin can ilqabiixi shay xun iyo wa ityaanihi shayga xun in lala yimaado haye misaal kale kulli macnahan aqbalayn halkan cadaf wa maatay zaydun zaydaa dhintay wa duluuca shamsi maca duluuca shamsi qoraxda soo bixiddeeda la jirkeeda qoraxda markay soo baxaydaa zayd dhinto ma laysku cadfi karaa ma la dhihi karaa maatay zaydunaa dhintay waduluucu shamsina waa dhintay eh, everw qoraxda dhalashadeeda mayd laguma sifeeyo qoraxda dhim dhalashadeeda mayd laguma sifeeyo lama yidhaha qoraxda dhalashadeeda dhintay taas waxayd xagga macnaha xagga sinaacadii waa tanaan luqadii iyo wa qowl ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa wuu sarreey ilaah wuxuu yidhi nabiyullaahi yuu ahaa nabigii markaas nabi nuux miyuu ahaa mise yunus ah nabiyuu ah aayadii ka horreeyey a nabi nuux waayo naba nuuxna ka horreyday nabi nuux marka fiiri nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi faajmicuu kulmiya amrakum arrinkiina wa shurakaa'akum maca shurakaa'ikum ayagoo sanamyaalku inila jiraan wax aad ilaahyaal ku sheegaydaan oo dhan iyo idinka iskugu kay ee aniga waxa weeyaan musiibo ba ligu rida hadaad tabar leedihiin ah. faajmicuu kulmiya amrakum taladiinna wa shurakaa'akum maca shurakaa'ikum hadda cadaf ma banaana luqadaana ogolayn macnuu ma diiday macnaha waa la dhihi karay faajmicuu kulmiya amrakum arinkiina iyo wa shurakaa'akum shurakadiina xagga macnuu waxba ma isdiidaa laakiin arabigan ogolayn oo waa maxay maadada ficilka ajmaca shay daate ma nasbisan karto mafcuul kama dhigan karto shay macnawi yahay ka dhigata mafcuul fiiriya arin waa tale maogta taladu ma wax daate lahaa ajmaca marka yay mafcuul qaadataa asmaa laakiin asmaa lacyaan mafcuul qaadato shurakaduna waa sanabyaalka daatay leeyihi marka maadada ajmaca kuma camal fasho acyaanta marka luqadiian aqbalayn luqadiian aqbalayn faajmicuu kulmiya amrakum taladiina wa shurakaa'akum maca shurakaa'ikum ayadoo sanamyaalkiina xunkaa idin la jiraan sidaasaad leedahay waqad yatarajaxu inuu raajax noqdaa la arkaa huwa nasbihi cala alcadfi cadafka waxaa dhici karta nasbihii waa bannaanyah asagaana cadafka ka raajaxaba laakiin cadafna waa bannaanyah taasuna dhici karta ah. naصbihii waa banaan cadafna waa banaan yahay yaa raajixa naصbaha naxwo qumtu waan istaagay wazaydan maca zaydin saasaa fiican naصbaha fiican laakiin waa banaan qumtu waan istaagay wazaydunna waa istaag maxaa yeele zayd soo istaagga ilama wadaagi karo laakiin xagga naxwadu daciifkay xagga sinaacada naxwada qaacidadu waxay tahay ma banaana damiiru rafca mutasila in wax lagu cadfo ayadoon damiiru rafca munfasila lagu adkayn ama faasil kale macnaheedu waxay tahay qumtu taadaasu sow damiiru rafca maahan oo mutasil ah damiiru rafca mutasila wax laguma cadfo ilaa damiir munfasila lagu adkeeyo ama faasil kale lakala dhex geliyo matniga ina maaligan ugu tegi doonaa wa calaa damiiri rafcin mutasil cadafta fafsil bidamiiri munfasil aw faasilin ma wa bilaa faslin yarid fi nadmi faashiyan wa dacfahu ictaqid wuxuu ku leeyahay damiiru rafca mutasila qumtu tadaas waa damiir rafca mutasila haddaad wax ku cadfaydo damiiru fasli la imow oo waxaad tidhaa qumtu anigu waa istaagay ana aniga waa zaydun damiiru mid fasliya keen damiiru rafca munfasila ku cadaf marka hore kadib aad wax ku cadfi kartaa hadday rabto damiir iska daayo wax kale ku cadaf wax kale ku kala saar aw faasilin ma u ku mid alla midku raba ahaade wax un ku kala fasli sida ilaahay qowmkiisa laqad kuntum waxaad ahaateen antum wa aabbaukum fiiri hadda aabbaw halkaa lagu cadfaa kuntum aa lagu cadfaa damiir rafca mutasilka laakiin yaa u dhexeeya damiiru rafca munfasila laqad kuntum antum wa aabbaukum ama faasil kale maa ashragna walaa aabba'una aabbadan kaa lagu cadfa ma ashraknaa walaa aabbauna aabbauna damir rufca mutasilka naada lagu cadfa laakin yaa udhexeeya laada udhaxay laadaasa lagu kala fasriye ah, ma ashraknaa walaa walaa laadaasa udhaxay o faasilin ma oo meeshuu le ina maal marka hadda fiiri qumtu waa istaagay wa zaydun waa banaanta waa si daciif maxaa yaele waxba ma kala faslin ah, ina maali wuxuu ku leeyahay waa bilaa faslin yarid fasli la-aan waa soo arooro waa la arkay waa la arkay fi nadmiyuu ku soo arooray faashiyan isagoo aad u fara badan gabaygaa la arkay laakiin wactaqid caqiide dacfo inuu daciif yahay caqiide daciif wey mar haddaan la kala faslin oo la isku cadfo waay waqad yatarajaxu lcadfu cadafka inuu raajix noqdaa la arkaa calayhi calaa nasbi uu ka raajix noqdo waxaa dhici karta cadafkiina waa banaanya nasbihina waa banaanya laakiin yaa raajixa waxaa raajixa cadafka nasbaha saa ka fiican waa goorma waa in amkana bilaa dacfi dacfi la'aantiis hadduu suurtagalo w cadafku cadafku in amkana bilaa dacfi dacfi la'aan hadduuba suurto galaa isaga fiican maaa saga asala isaga asala waqad yatarajaxu lcadfu cadafku inuu raajix noqdaa la arkaa calayhi calaa nasbi uu ka raajix noqonaa naxwu mihaali اwal mihaalkii horeeyey oo kale jaءa alamiiru wاljeyshu araajixa wاljeyshana waa banaanta muxuu u raajix noqday talo iyo wanaxwi jaءa zaydun a yimid wa camru ir jaءa zaydun wa camran maca camrin waa dhigi kartaa jaءa zaydun wa camrun na waa dhigi kartaa lakin yaa fiican cadaf muxuu raajix noqday wuxuu ku yidhi falcaطfu cadaf fiihima fi lmihaalayni iyo wa fiima ashbahahumaa wixii shabaha arjax isagaa miisaan badan lnnahu cadafka alasl asla waa goorma in amkana bilaa dacfi aw bilaa maanicin fasilun haada kanu fasilun waa mid kaloo wax kala saara laakiin meeshaan fiiriya mar waxaa jirta aan cadafkuna banaanayn nasbuhuna uusan banaanayn ogow mar waxaa jirta cadafkuna ma banaana waama mamnuuc mafcuulu macahu inaad ku nasbidaana ma banaano tusaale gabayga fiiriya tatima meeshuu kaaga dhiga tatima yamtanicu lcadfu walmaciyato uu yidhi maruu reebtoonaana cadafkii iyo mafcul macahunimadii labadiiba waa baydkaas calaftuhaa haada waxaad u celidaa daabadii geelii arigii loodii xoolii aad wax sii jirtay u celi calaftuhaa waan quudiyey daabadii tibnan waago ama buunshe raashinka haadkiisa tibn raashinka marka la xashiriyo qobka laga qaado qobkaas wey calaftuhaa daabadii waxaan quudiyey tifnan waago ama buunshe iyo wa maaan baaridan wa maaan tafiiri ma banaana inaad ku cadafto macnahaan aqbalay macniyaan aqbalay mafcuulu macahunimadana macnahaan aqbalay fiiri adugu haddee ma la dhigi karaa calaftuhaa waan cunsiyey daabadii tibnan buunshi ama waago wa maan biyana waa cunsiye biyaha ma la cunaa ma la dhihi kara biyaan soo cun maya wax jira maa lama yidhaahdo haye marka cadafkii ma suurta geli karo macnihian yeelay maxaa waa noqo biyaan soo aan cunsiye haye mafcuul macahunimada fiiri calaftuhaa daabadii waa cunsiyey tibnan buunshe ama waago maa maa main iyadoo biyihii la socdaan biyaha iyo bunshaa ma lasla laa hal mar neefku hal mar ma isku laa biyaha inta bunshaa canka geliyo biyaha ma loogu dara maya ama waa ka horeeyaan biyuhu ama waa ka dambeeya marka macnihiiya ma socoynba mafcuul macahunimana ma aqbalayo cadafna ma aqbalayo xaala samayna marka caamilaad usoo qadare maxaa leedahay caraftuhaa daabadii waan cunsiiyey tibnan bunshe ama waago wa maacan wasaqaytuha waa waraabiyey maacan biyaan ka waraabiyey biyahaasoo baaridan qabow xataa qadad ilaa ay noqotay hanaalatan mid shubmid badan caynaha indheheedii say ii jeclaatay ilin qofku markuu farxo ilina ka timaada mararka gabal neefkiyaa farxday waxaa lamida beydka kale beydkan kale fiiri u kuu keenay idaa malkaniyaatu baresna yowman wasajajna alxawaajiba walcuyuuna fiiri beydkaas idaa waxaad tidhaahdaa idaa malqaaniyaatu gabdhihii deeqtoonaaday gabdhihii labay u qaybsanyihin gabdhuhu gabar waxay u baahan tahay indhakul in loo marsho oo dahab inta gacanta looga xidho dhegta looga xidho surka looga xidho waxa weeyaan aad ba loo qurqurxiyo midna quruxdeeda tiradii ka badatay waxay ka deeqtoonaatay in la qurxiyaba uma baahno gabdhahan marka kuwa deeqtoonaaday wey oo awal quruxdii ka batay kadibay haddana wax kale kusii dareen wuxuu yidhi idaa barasna markay soo muuqdaan alqaaniyaatu gabdhihii deeqtoonaaday oo ka deeqtoonaaday cani tazayuni inay isqurxiyaan gabdhihii ka deeqtoonaa inta ka badatay barasna markay soo muuqdaan yowman maalin wazajajna ayna qaanseeyaan alxawaajiba sunniya qaansay ma taqaan waa qoraya tintaas indhaha ka korayda sakiina inta qaataan oo hoos ka qoraan oo hoos ka qoraan oo kor ka qoraan ay bilyar ka dhigayan bilyar bilyar oo dhalataad mooda ah, awalna quruxdii ka bateen idaa darasna markay soo muuqdaan alqaaniyaatu qabdhihii gabdhihii deeqtoonaaday oo ka deeqtoonaaday canitazayuni inay isqurxiyaan darasna markay soo muuqdaan yowman maalin wazajajna ayna qaanseeyaan alxawaajiba suniyaha suniyahana ay qaanso ka soo wada dhigaan walcuyuuna kuma cadfi kartid ma banaana inaad ku cadafto ma dhihi kartaa walcuyuuna indhahana ay qaanseeyaan indhaha ma la qoraa maya in lama qori karo lama taaban karo xanuune soo ma jeedid mafcuulu macahuna ma noqon karto wasajajna markay qaanseeyaan alxawaajiba suniyaha macal cuyuuni indhahana ayagoo la jiraan ay qaanso ka dhigaan ee ma dhacaydo ha isla halkii ku laabanaya soo ma jeedid maxaa la samaynaa caamila lasoo qadara maxaa la leeyahay wasajajna markay qaanseeyaan alxawaajiba suniyaha wakaxalna ay indhakuushaan alcuyuuna indhaha indhahana ay indhakuul mariyaan wakaxalna a lasoo qadara marka mana markaxaa soo baxay fiiriya mar mafcuulu keliya waajiba marna labaduba waa bannaan yihiin laakiin nasbaxa raajixa marna labaduba waa bannaan yihiin laakiin cadafkaa raajixa marna labaduba ma banaano hadda afar kaliyan haynaa sooma horta bal afartaas inaga kala baxsan meeqaan haynaa afar marna waxaa waajiba marna labaduba banaan laakiin nasbaha raajixa marna labaduba banaan laakiin cadafkaa raajixa marna h marna cadafkaa waajibahaan aan ka tegi aan ka tagna kii shanaad inaan ku darnay eh ficilka ka horeeya hadduusan hal faacil ka dhici karin cadafkaa waajiba waxaa tidhi ikhtasama zaydun wa camrun ma banaano inaad tidhahdo ikhtasama zaydunaa dooday hal qof ma dooda hal qof keligiis ma doodi karaa may hal qof ma doodo ikhtasam ficilku hadduusan hal qof ka dhici karin cadafkaa waajiba ikhtasama zaydun wa camrun aad leedahay ma dhigi kartid maca camrin ah, maxaa yeele hal hal qof kama dhaco ikhtisama khusuumadu hal qof kama dhacdo ma la yidhaha hebelaa keligiis galabta doodaya ha ma wax waalana marka hadda maxaan haynaa an ma haynaa an aan rabaa an war ma haynaa mase waa ku celshaa khalaastaad haydaan waaya waxaa la arki doonaa isniin inaad haydaan in kale faslun fasalkaanaan ku darna wax yar waa waana almushabahu mansuubaadii waxaan soo qaadanay mafcuulu bihi shantii mafcuula noo dhammaatay dhe warkuba soo koob shantii mafcuula noo dhammaatay mafcuulu bihi waa noo dhammaaday mafcuulu mulaqna waa noo dhammaaday mafcuulu fiihina waa noo dhammaaday mafcuulu min ajlihina waa noo dhammaaday mafcuulu macahuna waa noo dhammaaday almushabbah bilmafcuul bihi ku dar lix waa noo dhammaatee faslon waama almushabbahu kii lagu shabahay bilmafcuul bihi fanaxwu zaydun zayd xasanun waa mid wanaagsan huwa zaydku weja wejiguu ka wanaagsan yahy binasbi lweji wejigoo la kordhigaa la akriy zaydun waa mubtade xasanun sifa mushabaha lera waa qabarkii aacilkii waa damiir mstir zayd u laabana wejhana waxaa la idhaha mansuub btashbiihi bimafcuul bih waa mushabah bimafcuul bih zaydun zayd waa mutade xasanun waa mid wanaagsan huwa zaydku wejhahu wejiguu ka wanaagsan yahi binasbi lwejhi yaa la akriye macnaha icraabo kalaa ku banaan ee annaga hadda kaasaan ka delishayna wasayati waase imaan doona mushabah bimafcuul bih isagaaba soo socdaba almushabah bimafcuul bih baabka صifada mushabaha noogu imaan doonaa wallahu subxaanaه wa taعala aclam wsala اllahu wslama wbaaraka calى nabiyina mxamed